بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين باب القول في اخبار الاحاد باب yahay alqowl in laga waramo oo laga hadlo fi akhbaar اlaxaad akhbaarta axaadka akhbaar akhbaarta keli keliga in laga waramo way ayib axaad marka asalkii hamsada waxaa la yidhaha axaad ku jirta waaw bay kasoo gadoontay sidaasa maxaa la yidhaahdaa iyo asala ayib marka axaadkuna waxaa weeye maa cadda almutawaatir mutawaatirka aan shala soo marnay oo ah khabar yarwiihi cadadun kasiir yamtanicu tawaatu'un cala alkadib cagsigiisa weeye marka waa khabar dad tira yar ay wariyeen weeye beentun aysan mustaxiil ka ahayn weeye ama khata'a ama gefka ama sahw i waa bini aadan weeye haddaysan w wax ciidaa ka badan ahayn bini aadan qof iyo laba iyo saddex iyo dhowr qof waxaa weeye sahwi kasta ayaa ka dhici kara marka waana baabka ugu waasicsan dee axaadiidta axaadku axaadiista axaad bay u badantay mutawaatirku waaba iska yaryahayba taas waa xagga tirada axaadiista xagga axkaamta iyo mustalaxa iyo markii laga hadlayo sunnadana waa baabka ugu waasicsan weeye baabka ugu waasicsan oo ugu tirada badan weeye oo roo qofku inuu aad u daraaseeyo ayb wuxuu yidhaahdaa wadaadkii abu islaam miyaha mustafa wadaadkii iskala kitaabkii tasiis tasiis usul fiq calaa dawi kitaab wasunna noocan rajaynaya saas wuxuu yidhahda kitaabkiisa wuxuu ku yidhaahdaa qofka usuul fiqiga baranaya oon iska taxqiijin sunnada xagga qawaacidda musطalaxa waxyaalaha laga wado barashadeedii raacashadeedii shuruuxdeedii ihtimaam aan siinin usuul fiqina waa baranayaa leh waxaa weeye waa nin maxaa la iska qarda jeexayo sunnadu waa meesha wax laga istinbaadahayo oo ugu xooga badan oo kitaabka sharxaysa marka si aad marka istinbaadkaagii ugu fiicnaada u hagaago waxaa la rabaa sunnada barashadeeda iyo waxa iyada u shaqaynayo oo musalaxii ahaa in xoog la saaro oo la barto ayaa la rabaa wuxuu yihi sheekhu waclam waxaad ogaataa ana khabar alwaaxid khabarka halka qof uu warinahaya ama dadka maxaa tiradayda ay warinahayeen ana khabar alwaaxid waclam waxaad ogaataa ana khabar alwaaxid ma shay weeye in xada ka hoos maray oo ka degay man xada maxaa le shay ka hoos maray weeye oo ka nusqaamay can xaddi tawaturi tawaaturka xadkiisa iyo tacriifkiisa aan soo soo marnay qeexidii iyo tacriif tawaatur aan ku soo marnay baad adigu cagsigeeda tawaaturka shuruudda iyadaa wixii laga waayo oon soo marnay huwa alaxaadu man xada wixii ka nusqaamo weeye ee ka dega walam yabluq aan gaarin wey can xaddi tawaaturi tawaaturka xadkiisii aan soo marnay shalay hoos uga dhaca wey wahuwa darbaani axadku waa laba nooc musnadun mid la tiiriyey oo yaa loo tiiriyey ciddii laga warinayay oo de nebi maxamed calayhi isalaatu wasalaam in xadiiskan lagu yidhaahdo xadatanaa maalik lagu yidhaahdo xadatanaa naafic can ibni cumar can rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam hada huwa alxadiisu musnadu mar haddii ciddii warisay kitaabkuu qoriyo muwaana ku qoran yahay waxaa la yidhaahdaa cidduu muwaa ka wari imaa maalik ka mariyeyna laguu sheegay hada xadiisu musnad ayb wuxuu yihi wlmursal weeye midka kalena waa mursal waa xadiis la irsaaliyey oo laga gooyey dee musalaxa laba qaybood baa loo isticmaala mursalka markii laga hadlay fuqahada iyo usuuliyiintu almursal waxaa weeye cindahum awsac min almursal cinda almuxadisiin muxadisiintu mursal waxay u yaqaanaan xadiidka saxaabiga la gooye xadiidka saxaabiga la gooye tusaale ahaan yaxya ibnu yaxya alleyti baa wuxuu yidhi xadatanaa maaliku can naafic bes qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam maxaa meesha laga gooyey ibnu cumar meeshaa laga dafalay marka naaficna nebi maxamed alay sl slam ma arag hada huwa alxadiisu mursal xadiisu mursal tusaalaha ujeeda laakiin musalaxa eh, culamada iyo muxadisiinta kaasa wey mursalka waxa loo yaqaan ama eh, usuuliyiin walfuqahaa walmuxadisiin in badan ilka fuaxada waxaa weeye mursalka agtooda waasic weeye waa ka badan yahay xadiis kastaoo wax laga gooyey oo wax ka maqan yahay mucdal ha ahaado munqaic ha ahaado eh, mursal ha ahaado xadiis kastaoo wax ka go-an yahay waxay iska leeyihinaa mursalkay ku dhahayaan marka mursalku una uu shiraaj ka hadlay kaa wey waa waasic wey wax allo ka go-an yihiin oon sanadkiisi la xariirin wey sanadkiisi lama xarin waxbaa laga jaray wuxuu ku yidhi faama almursalu sooma mursalna de waa mid la irsaalay almursal waladii ursila wey waa la sii daayay lama qaydin lama qaydin oo laba dabri oda markaad tirahdo qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam ama cidda xadiiska warisay aada sheegto qayatahu waa dabarta laakiin markaad aad sii dayso waxgoyso hadda waa sii daysan yaa laga wari markaan nidhi can naafic markaan nidhi naafic yuu ka wariya xadiiska inuusan nebi maxamed alayh sala slam arag waa ogna uusan saxaabi ahayn ayib waxaa adkaatay marka inuu xadiiska arsala wuu diray xagga u diray jihooyinka o dhan buu u diray wey ma ibn cumar buu ka wariyey ma abuugeer ka wariyey ma cumar buu ka wariyey ma xali ma caishu ka wariyey ma hebel ma hebel ma hebel hawsh wuu diray soo maa hawshii maxaa le wasaca wanashara wuu faafiyey wy taasaa laga wada mursalka laga wada fa ama almursalu soomaa falahu wuxuu leeyahay xadiiska mursalka falahu baabun buu leeyahay jiw imaan doona insha allahu tacaala baabbaan gudi doonaa waa imaan doonaan wey wa ama almusnadu soomaa fadarbaani ay nawcaani wa sifaani wey axaduhumaa midkood waxaa weeye yuujibu waajibinaya alcilma cilmi u waajibinaya yaqiin iyo cilmi qaci uu faa'iidaynayaa weeye wa huwa calaa awjuhin wa huwa alanwaac awjuh iyo qaabab iyo noocyo ayuu ku imaanayaa minhaa waxaa ka mid a khabar ullahi caza wajal ilaahay khabarkiisa oo de qur-aankii laga wado wa khabaru rasuulihi sala allahu calay wasalam rasuulka khabarkiisa iyo warkiisa baa ka mido ah. una shiraasi masale qariib ah oo cajiib ah ayuu halkaan galay oo ah khabarullahi caza wajal oo qur-aankii ah iyo khabarka nabiga calayh salaatu wasalaam in baab aaxaad la geliyo min alqaraa'ib shiraas logula yaabay ka mid tahay liannu masaladan khabarullahi caza wajal waa khabar rasuulihi calayh salaatu wasalaam waxaa la dhigaa baabkii aan ka soo marnay aan kusoo bilownay oo ahaa khabarka iyo siiqadiisa ah, abarka alqowl fi akhbaar bayaanu khabari wabaati siiqati halkaasaa la dhigaa baabkaasaa la dhigaa waxaana loo dhigaa baabka markii laga hadlayo waa tii la yihi alkhabar waladi laa yaklu min an yakuuna sidqan aw kadiban markii laga hadlayo lagu yihaha khabarku kama maqnaanahayo inuu sidqiya ama kadib yahay yaa waxaa lagu leeyahay khabarka sidqiga taa marka waa markii la fiirinahayo alqacu can ilqaa'il cidda khabarka tiri markaadan fiirin waxaad leedahay alkhabaru ima an yakuuna ima kadiban fiirin cidda ku hadashay laakiin cidda ku hadashay markii la joogo yaa waxaa la yidhahdaa khabarka sidqiga oon kadibsan meel ka soo gelin waxaa ka mid a khabar caza wajal wa khabar rasuuli alayh isalaatu wasalaam nebi maxamed oo hortaagay oo wax sheegahaya laa yaxtamil maxaa la kadib sheekh waa sidqigu waa xaq iyo rungu ayib marka halkaasayd in la dhigo cagsigeeda waxaa lagu leeyahy alkhabaru ladi maxaa layiha laa yaxtamilu ilaa kadiba waxaa weeye khabaru musaylimat alkadaab baa lagu oran ha hada waa beenlowgaas wey beenlowgaas wey wuxuu yidhi nin kali adaag <laughs> maa ajmac almuslimiinku iyo bal iska hor xataa gaalada intooda badan waxay ku ijmaaceen musaylimat annahu kaadib yahay <laughs> marka waa nin kadib maxaa lagu ijmaacay inuu beenlow yahay warkiisana aan la rumaynayn marka sidqiga khabarullaahi sidqu khabarullahi caza wajal waa khabar rasuul alay sala slam baabkaanayd in la dhigo in la keeno baab aaxaad looga hadlahayo laa maxala lahu laa maala lahu sidaa daraaddeed ayuu kitaabkiisa tafsirada kuma qorna waa ka go-anya kolle anigu waan akriyey kuma arag waan akriyey waan fiiriyey kuma arag laakiin sharaxa waa ku qoran haraa waa ku qoran waa ku qoran marka inuu halkaa dhiga meeshaas masl marka laga hadlaayo khabarku sidqi kadib marki laga hadlayo waxa lu dhaha khabarka sidqiga oon been ixtimaalin waxawaa khabar ilahi caza wajal waa khabar rasuuli alayh slam khabar rasuuli de maxaa laga wadaa khabar rasuuli majmuuc duduubkaa laga wadaa ama nebiga kahortaagan kula hadlahaya ayaa laga hadlaya laakiin markii laga hadlaya akhbaarta nebiga alay sl xadiista laga warinayo waxaa laga yaabaa xadiis la been abuurtay oo shayaatiin ku dhex darsadeen iyo shiica iyo mulxidiin in laga helo oo mawduuca oo baatil ah maa dhici karta taa lagama hadlayo marka wuxuu yidhi waxaa ka mida ah khabar ulahi caza wajal waa khabar rasuuli alayh salatu slam marka baabkaas halkaasa iskale wa minhaa waxaa ka mida ah wey marka khabar ilahi caza wajal oo de qur'aanka laga wado waa sidqi wey qur'aanka waa mutawaatir waa sidqi waa dhab weeye akhbaarta nabig khabarka nabiga alayh isalaatu wasalaam oo tusaalaad nabiga saxaabada hortaagan oo yidhi saas iyo saas weeye laa yaxtamilu ilaa sidqan ayb wa minhaa waxaa ka mid a ah akhbaarta midda cilmiga waajibinaysa an yaxkiya inuu xikaayado alrajulu ninku inuu xikaayado oo waramo bixadrati rasuuli lahi sal rasuulka ilaahay xaadaradiisii meel uu joog nabigu wuxuu ka warama shay an awl buu sheeg shay buu sheeg arrin buu sheeg wayaddaci wuxuu weliba ninkii sheegtaa cilmahu ee cilma rasuul calayh isalaatu wasalaam nebiguna hawshaa waa og yahay hawshaasu sidaasi sidaas weeye rasuulkuna waa ogyahay calayh isalaatu wasalaam nin baa warkaa yiro ayb falam yunkir nebigu kuma inkirin calayhi cala rajul kuma inkirin oo ma dhihin warwarkaaad sheegaysa ma ogi kulamana ogi hawshaa adiga maxaa lay aday gooni kugu tahay shuqul kuma lihi nebigu alay slam ma dhihin waa aamusa nebigu alayh isalaatu wasalaam ayb leanno taa maxaa dhici jirtay waxaa dhici jirtay dee in qof u saxaabi istaago tusaaleahaan markay xataa wufuudda yimaadaan iyo dad yimaadaan oo kale inuu nebigu dad u xilsaaran jirin inuu dhihi jiray istaago saas dadka u sheeg kabacdi qofku waa istaagaya wuxuu lay hawl saas iyo saas iyo saas weeye hade maxaa leeyaha rasuulka calay slam baana og oo hawshaas maxaa lay agaasimahaya nebigu marka waa maqlahaya hawsha waa ogya maxaa lay la radin maayo la radin maayo taasoo kale marka ka mida oo laga maxaa la yidhaha soo gelaysa hawsha sidqiga oo runtaa soo gelaysa falaa yunkiru marka nebigu ma inkiraya caleyh cala rajul kuma inkirayo fa yuqtacu waa la goyn bihi khabarkaas maxaa la goyn calaa sidqihi inuu run yaho yaqiin yahay baa la goynaya warka nebi axmed alay sla slam hortiisa lagala istaagay oo nebi axmedna uu maqlaya calayh isalaatu wasalaam oo uu leeyahay nebiguna waa ogya maaha ninkaan intuu hadlay nebigu inuu iqraar maaha ee eh, nebigaaga og buu leeyahay cilmiga nebiga alay sl buu sheegayaa warka asaguna waa sidqi maqduucas cilmigu faa'iidaynaya wa minhaa waxaa ka mid a ah, an yaxkiya rajulu ninku inuu xikaado shay-an buu xikaayooday oo warramay bixadrati jamaacatin kasiiratin jamaaca badan meelay joogaan oo muslimiin ayuu ka warramay wayadaci wuuna sheeganayaa cilmahum cilmahum bidalika alkhabar warka uu xikaayoonayo oo warramayo wuxuu leeyahay intuu muxaadaraysaa wuxuu leey jamaaca allahi hawshaas dee waa isla ognahay idinkuna waad ogtihiin saajidka weynu laga buuxo oo kun qof ku tukadaysu tukaysaay wuxuu jamaaca leh hadda hawsha waasaa saas waana isla ogna hawshaa idinkuna waad ogtihiin magaalada waad ogtihin dadka waad ogtihin hawshaas hawaa loo aamusa warka marka intaa ummadda la eg oo culmo iyo caamo iyo indergadad iyo dawaacido danahoodu kala fog yihiin oy kala duwan yihiin inta hortooda laga sheegay la yidhi waad ogtihiin la yidhi weliba waxay kutusaysaa inuu yahay cilmi intashara maxaa la yidha wadahara inay tahay kutusaysa marka waa sidku warka asagaa marka shuruud baana ku xidhan falaa yunkiruunahu aysan inkiraynin wey falaa yunkiruunahu kumana inkirin markuu warkaa sheego yidhi cilmigu inay og yihiin oo uu sheegay asna uu sheegay falaa yunkiruunahu markaana aysan ku inkirin waxaa weye warkaasaa waa sidqi weeye fa yuclamu waa la ogaanaya bidalika waxaa lagu ogaanayaa hadalka isaga waxaa lagu ogaanayaa sidqahu inuu run sheegayo sidqahu qofka inuu run sheegayaa lagu ogaana marka shuruudda uleyn waxaa ka mid a dadkan marka aysan aamusayaan jamaacada badan oo warkooda yidhi waa ogtihiin inaysan cabsanayn hadday cabsanayaan oo ninkan fumaan doos banaanka u taagan yahay oo masaajidkan buuxa kursigood irdaha lala taagan yahay oo yidhaha waad ogtihiin warkaa isagaa uu yidhaahdo hee waana la haystaa markaa wey laakiin markaan baxno markaas andhow hoos maxaa la yidhahdaa he aan facebook anaga aadaynaa wey lakin hadda waa ku aamusayna husho kala duwan taayo rag la haystaana marka ayada xajaaj ibnu yuusuf hadduu intuu soo istaago salaad jumce intuu iska istaago oo iska qodbeeyo oo culummada iska caayo oo wuxuu raba sheego oo saxaabo wax ka sheego su u wado u wado u wado u wado baa duhur baxahaya waktiga casarkaa la gaarhaya casarka waktiga adinkiisa masaajida laga adin lahaa oo masaajida laga adimay ayaa la gaaraya su u nacnacalayo intaa wax u sheegayo ciddii kartaa mara dee amiiro hadda jamcadii way baxday oo casarkii duurka waa baxay oo duurka joogma jirto sidaa daraaddeed bay taabiciintu waxay ku tukan jireen fadhiga ayagoo fadhiya ma istaagan hadda la soco nin walba asagoo fadhiga fadhiya ayuu ishaaraya maxaa samaynaysaa sheekh haddaad istaagto wuxuu yidhi wallaahi low qultu lahum ukhrjuu min hada albaab masaajidka abwaabta mid ka mida kaa ka baxanay fakhaalafuuni wakharajuu min baab alaakhar laxalla li damhu wallaahi wey hadda la soco dhiigooda waa ii banaanyaya albaabka bidxa ka baxa haddaan iraado oo midigta ka baxaan dhiigooda ii banaananaya intaabasintaabasahiigbalaala sidaa daraaddeed bay culummada takfiiriyey waxay dhaheen war qof muslima inaad tira albaabka ka baxa intaan iro kaa ka baxay baa dhiigiisu igu banaanya xaggee ilaahay kuyi rasuulkiisa xaggee kuyi maxay sidaa daraaddeed bay dhaheen kaafir billaahi alcadiim wey laa yu'minu billahi walaa birasuulihi yu'minu biljibt wa taaquud taabiciinta xukuumada takfiiriya halkaas ikridi maahay xajaaj ha u qaadan sheekh ahlusuna ma tagfiirinay wadaadada meel ay la joogjoogaan maxaa la yihahda xumi maysa akriyamu meel xoogaa wax lagu soo qori risaale intay wax arkaan iyo waxay leeyihiin madhab ahlusuna waljamaca ka mid a inaad yaa yaa kuu sheeg madhab ahlusuna xaqiiqa yaa wey ha aqri kutubta sheekh taraajimta aqri ah. wey rag baa taabiciina lagala niqaasho leeyahay xajaaj ka waran wuxuu yidhi inahu laa yu'minu billahi walaa bilyawmi al-aakhir walaa birasuuli inama yu'minu biljibti wattaaquut kaafir billahi alcadiim xaqiiqaa ka badan sheekh marka almuhim waxaan ugu keena waa inaysan jirinin dhib waa in sameeyo dadkaa badan ay la aamusaan sida xajaaj oo kale ku dhacay mushkiladaas kale sheekh ayib duur fadhigaa lagu tukan jira salaadii fadhi baa lagu tukanaya fadhi baa lagu tukanaya subxaan allah fayuclam waa la ogaanaya bidalika hawshaas aysan inkirin baa waxaa lagu ogaanayaa sidqahu eh, sidqa maxaa la yidhaahdaa eh, rajulka lagu ogaanaya ama sidqu sidqu khabar baa lagu ogaanaya warka lagu ogaanaya inta waa dhihi kartaa ayib marka waa inaysan jirin wax u diiday dawaaci hadday jirto u diidayso ka cabsanayaan warka hadda wadaba dad cabsaday wa minhaa waxaa ka mid a khabarun waaxid baa ka mid a kuwa akhbaarta sidqiga iyo cilmiga waajibinaysa alladii khabarkaasoo talaqathu ay kula kulantay alummatu ummadda nebi maxamed alayh salatu salaam kula kulantay bilqabuul in la aqbalo khabarkaa waxa khabar la aqbalahayo la rumaynaayo khabar heer saraa weeye macnaha muxuu khabarkaa muxuu yahay khabarkaas dee ummaddu qabuul kula kulanta waxaa ka mid tusaale ahaan xadiisa saxiixaynka ku jirta saxiixaynka xadiiska ku jirtaa ka mid a waxaa ka mid a xadiista ay warinayeen a'immada maalik iyo axmed iyo shaafici iyo rag maxaa la yidhaha a'imada sufyaan thawri iyo awsaaci rag ah imo ah oo adag yaa ku jira xadiiskii wax madcana iyo wax lagu sheego iyo wax laga taabtay midnana ma jiro ah, wax laga sheegay inaba hala ekaatee ma jiro xadiista noocaas marka waxaa weeye ummaddu ay qabuul kula kulantay oo saxiixayn ku jirto oo intaa wax naqdiye aysan jirin oo meel walba laga baaray waxaa weeye rag waaweyn ay warinayaan waxaa weye waxay faa'idaynayaan way cilmi faa'idaynaya fa yuqtab waxaa la goynaya khabarka noocaasa bisidqihi khabarka runnimadiisaa la goynaya leanno kal ijmaaco kaa camal buu noqonayo saxiixaan ku dhex yaallaa weligeed saxiixaan maalintii la geliyey ilaa haddeen nin caalim oo culamo oo mujtahida oo wax ka sheegay oo yihi xadiiskan cilladaasaa ku jirta ma jiro a'imaa warinahaya mujtahidiin baa warinahaya diintooda cilmiga lagu kalsan yaho ummad maxaa le ay ku ijmaacday binasaahatihim wa cilmihim wa ijtihaadihim wa macrifatihim marka xakaa wuxuu faaidinaya khabarku khabarka wuxuu sidku faaidinaya iyo yaqiini sawaan waxaa siman buu yihi camila ha ku camal falin alkullu dhammaan weeye bihi bilkhabar ha ku camal falin ummadoo dhan ay ku camal fasho sawaan camila bihi sawaan camila اkullu ee ummadda oo dhan bihi bilkhabar ku camal faleen aw camila bihi اbacdu ama qayba ku camal faleen kullu iyo bacdi in alifnaam la geli waa soo sheegnay in badan inay daciif tahay ee ifta ku badanta marka xadi khabarka noocaana oo ummaddu ay kula kula khabarka waaxidka ummaddu qabuul kula kulantay kala qaad marinku yiri sheekhu inay ummaddo dhan ku wada camal faleen nin waliba xadiiska waa lagu camal fala nin camalkiisa diiday ma jiro haye oo camila bihi اlbacdu ama qayba ku camal fashay wadaadda waa ku camal faleen haye kuwii kale maxay sameeyeen wata'awalahu اlbacdu qaybna waa ta'wiiliyey xadiiska sanadkiisa iyo sixadiisa kaba ay niqaashin maqsuudka ugu muhiimsana waa kaa wey hadda loo jeedo sixadiisa iyo maxaa la kamaysan niqaashin inuu sugan yahay laakiin maxay ka niqaasheen oo awileen dalaalatahu maxay dhaheen xadiiskan waa saxiix waan ogolnahay qabuul baan wax xumaad canana ma jiro laakiin dalaaladiisa saanay saan aanan ka qabnaaw marka waxa ugu muhiimsan waxa weeye inuu yahay khabarkaanu khabar sugan ousan dacri ku jirin bisanadii wey ama dalaalada anaka niqaashi kara dalaalada qur-aanka soo dalaaladiisa laysuma haysto isagoo maqduuca oo mutawaatira ah. aayadda qur-aanka intaasoo kale wejiba ku jirta soo laguma laha hataa wax dhiba male inuu weji weji u saxiixa yahay ayaa muhiim u oo ah. ijtihaad xambaaro oo saayiqa oo luuqada kule weji oo qaraa'in iyo adilo kaliya xawaale ay jirta ay xoojin taan baa muhiim taan baa muhiim ayib laakiin qur-aanka sanaduhu maqtuuc ama dalaalatuhu waxaa weeye qur-aan dalaaladiisu maqtuuc taana waa jira mid ahee ay daahiro tahay baa jira mid waxaa la yidhaahdaa mujmala oo la bayaaniyey baa jira haduu dalaalada qur-aanka marka waa leeya awjida waa isu khilaafaysa iyo tafaasiirta waa isu khilaafaya marka kala qaadid male khabarka waaxidka ummaddu qabuul kula kulantay sawaan camila alkullu bihi ummadda o dhan ay ku camal fashay culummadu oo camila bihi albacdu iyo in maxaa la yidhaahdaa eh, culimmada qaybo ka mid ah ay ku camal faleen kuwii kale miyay radiyeen oo xadiis waa baatil maya ma idiin wata awalahu albacd qayb kale waa ta'wiilsadeenoo macnay ku fasireen iyo xaalad bay ku fasireen laakiin sanadkiisa kaba aysan niqaashin sanadkiisu waa saxiixu wuxuu ku yuri sheekhu fi hadi akhbaar akhbaarta iyada oon soo marnay oon soo sheegnay madkuura akhbaartan maxaa anwaacda afarta uu soo sheego musnada wey tuuji waxay waajibinaysaa alcamala camal bay waajibinaysaa weeye waayo inaad ku camal fasho waajib bay noqonaysaa akhbaarta iyada tuujibu alcamala camal bay waajibinaysaa camal bay waajibinaysaa ayib wayaqacu lcilmu cilmi baa dhacahaya cilmi baa dhacaya biha iyada istidlaalan xagga ijtihaad cilmigii yaqiinigaho qadcigaho daruurigaho kalemaha si tawaaturkii la soco ha qaldami cilmigii yaqiinigaho qadcigaha si daruurigii oo kale maaha laakiin waxaa laga wadaa istidlaalka waxaa laga wadaa inaad qawaacid iyo ariiq aad u marto sida hadda maxamed tusaale ahaan oo kale uu yidhi wadaadka hoosuu ka yidhi saaxibulxaashiyada bian yuqaala matalan khabaru llahi tacaala wa khabar rasuuli calayhi salaatu wasalaam saadiru canhuma oo labadooda ka soo fulay khabarun saadiru canhumaa dhe khabarun saadiru canhuma waa khabar ayaga ka yimid khabarka ilaahay ka yimid iyo khabarka nebiga ala ka yimid waa khabar iyaga ka soo fulay wa kullu khabarin saadirun canhuma khabar kasta war kastoo nebi maxamed iyo ilaahay ka yimid ilahay iyo nebi maxamed ka yimid fa huwa saadiqun waa run macnaha istidlaal baad u maraysa marka istidlaal u marto ood qawaacidda noocaasa aad u marto oo tira war khabarkan waa suganya sanadkiisu waa suganya nebi maxamed waa ka suganya ilahay waa ka suganya aad tiraahdo hee camal iyo cilmi u faa'iidaynahaya marka cilmi daruuri ah oo kii cashara soo mara tawaaturka ah iyo cilmi istidlaali waa kala duwan yahe la soco cilmi istidlaalku waa inaad u marto qawaacid iyo uruq waa inaad u marto marka qawaaciddaasi uruqa u marto oo ahlucilmiga ay yaqaanaan hunaa baa waxaa lagu leeyahay yufiid lcilmi markaasa lagu dhahaya markaad tusaalahaan hadda khabarka axaadka o kale markaad duruq u marto inaan la tacniin inay aima warinahayaan ummaddu inay qabuul kula kulantay saxiixaanka inuu ku jiro macnihiisa inuu maaa daahir ku yahay hawlaha markaad marto xadiis bay masale kusoo arortay huna waxaad leedahay maa maslada waa maa cilmi fahanaysa qadci fahanaysaa marka waa inaad duruq noocaas u marta laakiin isaga keligiis markaad aragto muu cilmi fahanaya yaqiina maya taa lagama wado maadi akhbaar tuujib alcamal in lagu camal falay waajibinaysa oo lagu dhaqmo oo ilaahay loogu dhowaado oo ilaahay lagu caabudo tayib wa yaqacu cilmu cilmi baa dhacahaya biha iyada akhbaarta wey istidlaalan inaad istidlaaliso qawaacid iyo urq aad u marto ahlucilmigu aad u martay ahlucilmiguna ay yaqaanaan wahaani midka labaad waxaa weeye buu ku yidhi oo musnadkii ka mid ahaa midkii wada soo marnay yuujibu alcamala camal buu faa'iidaynayaa oo walaa yuujibu lcilma cilmi ma waajibinayo yuujibu amal ingu camalka waa waajib xalaal iyo xaaraan iyo manaahi iyo maxaa la yidhaahdaa waa waajibinhayaa cilmiga camalkaa laga hadlaayana la soco inta badan usuuliyintu meelaha kale markay joogaan axaadka ka hadlaayaan camalka ay ka hadlayaan inta badan la soco waa fiqiga iyo axkaamta camaliga wey laakiin caqaa'idka waa ka saaraya aqaldamina ayuha aljamaca inaa xusuusana alxamdullah ilahi baa mahad kule halkaan markii la joogo waxay kuleeyihin yujibu camal ay ka hadlayaan alaxkaam alcamaliya wey waxaa laga hadlay fiqiyaadkii waxaa laga hadlaya wey ama alcaqaa'id waxay kuleeyihiin hee laguma camal fari karo waxaan tawaaturka ahayn silaas ma garatay khatar wey marka marka axaadiista aaxaadka hadday sugnaato oo madcan kale uusan jira xadiidku bisanad uu ku sugan yahay waxaa weeye caqaa'idka waa lagu sugaayo hada ariiqata ahlusuna waljamaca maxaa la yidhaha asaxaaba wataabiciin iyo a'ima ariiqa asaga tahay mutawaatir iyo hawlahaasi maxaa la yidhaha axaadkani de in la qaybiyana waa danbayba timid waa in lala socdo haddii marka eh, sida musطalax ahaan wax loogu fahmo min baab ariiq ay tahay alism wاlficl kada wاlkhabar mubtada wkhabar ay tahay waxna lagu fahansiinayo wax dhiba male laakiin haddii lagu talagala in shareecada lagu dilaaciyo ama lagu qalloociyo ama xadiista qayb lagu daciifiyo ama lagu kala tuulo ama dalada lagu diido isilaaxa noocaasa la yeeli maayo laa mushaaxda fi isilaax waxaa weeye waa markii uusan isilaaxu wadan wax qariban oo liito uusan wadan laakiin hadduu wax qariban wato isilaax waa la diida la tuuraya waa la diidaya haddii tusaale lagu yihah isilaax lagu dejiyo yihah axaadiis aaxaad laa tusat biha alcaqaa'id haddii lagu yihah isilaax isilaax baadil waa la diidaya laakiin hadii la xadiiska khabar waxaa loo qabiya axaadi mutawaatir mutawaatir kana la yihah axaad kana la yihah aqbalana wax dhiba male laakiin haddaad ugu talagashay inaad wax ku redido caqaa'id iyo camal ku redido waa lagaa diidaya marka ayadoo yuujibu midka labaad waani yuujib camal walaa yuujib cilmi w ma waajibinayo cilmigi yaqiiniga ma waajibinay laki cilmi istidlaali waajibiyo laga yaaba marka qaarkood wadalika waxa wey ka waxa wey mil akhbaari marwiyati fi sunani wasaxiixayn maawasixaax iyo wamaa ashbaha iyo waxa shabaha wey akhbaarta marwiyada lagu wariyey oo kusoo aroortay fi sunan xadiista sunanta arbacada kusoo aroortay iyo kayrkood sunanta hadda arbacada anagu naqani lakin sunanta waa badan tahay ah, sunantan afartan baa waaweyne maxaa lakin sunanta waa badan tahay wey sunanta bay badan tahay ayib iyo wasixaax ee xadiista maxaa la yidhahdaa kutub sixaax ku soo aroortay bukhaari iyo muslim iyo maxaa la yidhahda keyrkoodba ah saxaaxa lafteedu waa badanta saxiix ibnu qusaymi iyo saxiix maxaa la yidhaahdaa xaakim iyo saxiix lakin de kuwaan ma gaarsiisan kuwaan ma gaarsiisan ayib kuwa ku soo aroortay wamaa ashbahayo kuwaas wixii shabahay oo masaaniidda iyo macaajibta ku timid waxaa weeye in lagu camal falo oo lagu dhaqmo oo ilaahay lagu caabudo way waajibaysaa ayb way waajibaysaa laakiin cilmi yaqiini oo qadciya oo markaad xadiiska arko aad leedahay waa yaqiin qaطciya ah. maya taa ma aho limaada leannu ixtimaal baa dhici karta qofkaan warinaaya oo ama laba ama hal a warinaaya inuu sahwiyey inuu gafay inuu wax ismoodsiiyey inuu ilduufay e, intaasoo maxaa le ixtimaal baa dhici karta intaasoo ixtimaal baa meesha ku jir marka yaqiin buu faa'iideynaya ma dhihi kartil wey sida adiga hadda qof hadduu maanta kuu yimaado kuu dhaho waaas waxaasaa dhacay hal qof hadduu kuu yimaado waad qaadanaysaa laakiin ma dhici kartaa inuu qaldamay inuu ismoodsiye ha waa dhici kartaa ha dhici karta sidaa dara hadhow hadii lagu yidhaahdo ota hebelba waxa ii sheego lu yihahdo maya ma hebel wuu qaldan saas maaha saas iyo saas xaalada hadii lu yihahdo wallow nink maanta se wax ka noqda maxaa la yihahdaa ninkina been kumaadan aqoonin marka wuu ilduufay waxba ismoodsiiye wey taasoo kale baa maamka laga wada wa qaala bacdu ahlicilmi waxay dhaheen tuujibu way waajibinaysa tuujibu alakhbaar wey abaarta waxay waajibinaysaa alcilmi cilmay waajibinaysaa niman baa yiri culamada ka mida wey niman culamada ka mida ayaa wakaa yiri wa qaala bacdu muxadisiin niman muxadisiinta ka mida waxay dhaheen maa yuxkaa wixii la xikaayado maa yuxkaa wixii la xikaayado akhbaarta isnaadu sanadkiisa la xikaayado oo la sheego awjaba alcilma cilmigu waajibinaya meeshan annaga hadda noogu qoran tahay eh, maa yuxkaa wixii la xikaayado eh, kutubta kale oo eh, nusakha kale kitaabkan waxaa ku qoran maa tajalla maa tajallaa baa ku qoran waxaa kaloo maxaa ku qoran kelimad kale waa ku qoran tahay nusakha qaybo ka mid ah waxaa ku qoran maa cala kuwaasaana fiican maa maxaa la yidhaahdaa maa xukya meeshaan sax maa maa xukim waxaa ka fiican in la yidhaahdo maa calaa oo maa calaa maxay tahay weliba sharaxa maa calaa markuu yidhi wuxuu mitaaluu keenay mitaalada marka waxaa ka mida sanadka sarreeya oo gaaban sanadka gaaban oo dhow xadiiska nebi axmed waxaad ugu tegaysaa laba raawi saddex raawi tusaalaan akhbaranaa maalikun can naafic can ibni cumar can cumar bn khaaab macnaha adiga nebi maxamed waxaa inay dhaxaysaa labo marka hada hee waa sanad ulcaali sanad naazilaa ka soo horjeeda oo ah nebi maxamed waxaad ugu tegaysaa toban raawi dunuubtay marka fogaatay markaad nebi maxamed ku abtirsato laba oday iyo saddex oday aad ugu tagto iyo markaa toban aad ugu tagto a naail ba marka dad fogaatay aad fogaatay adu waxaa laga rabaa oday iyo jifa aad ku abtirsato odagii nin ka tirsanaya inaad aragto maxaa la yidhahdaa saddex ka tirsanaayo adiguna waxaad tirsanaysaa toddoba iyo sideed baad tirsanaysaa so marka lagaaga dhowey lagaaga dhowey odagaas yar haddii maxaa la yidhahdaa isheeg dhaxalkiisi loo fariisto adiga lagu durki wey ninkaan oday amarta tirsanaayo yaa dhawaanayo aniga iga xig odagii <laughs> almihim marka waxa weeye mid maa calada in la yihahdaa fiican maa calaa saasaa fiican kutubta nusakh kala ku qoran marka maa yuxkaa wixii la xikaayoodo liannahu maa yuxkaa isnaadu haddii la yihahdo xadiiskii sanadkiisa un la wariyey bay noqonaysaa haddaan sanadkii hadda aan la warin waa munqatic waa mursal maxaa la yihahdaa he agga hale loo tuurahaya la tuuraya kaas meesha marka loogama hadlahayo kaa meesha loogama hadlahaye in la yihahda si nuska ku qoran maa cala wuxuu kor noqday oo sareeyey ama maa tajallaa wuxuu maxaa la yihahda daahiray oo faydmay oo markaas maxay tahay waa sanadkiisu waa cad yahay kutubkiisu waa la wada sheegay haddana nebiga alay sl slam waa u dhow yahay wey maatajilaan saasal masraaya awjaba alcilma bayna kuwa wa qaala nadaam u celiya nadaam ibraahim ibnu sayaar ibnu hani ninka asaga nin shaydaana oo falsafi ah oo maxay culamada qaarkood ay ku gaalaysiiyeen buu ah afkaar qaldan oo diinta uu ku dacnay oo ku duray ayuu leeyahay shiraasina warkiisa noo keena maahay kutub usuulkana waa lagu sheeg sheega qaala nadaam wuxuu yidhi ninka asaga nadaam maxaa lagu bixiyay waxaa la yidhahdaa qaal waxay yidhaahdeen hadalka xagga gabaga iyo markuu hadlayo hadalkiisu isugu aadinayo iyo balaaqada waxaad moodaa uu taxayaal qaar qaar saasay dhahay qaarna waxay dhahay nidaam waxa loogu bixiyo wuxuu ka ganacsan jiray waxyaalaha jawaahirta iyo kuusha iyo waxyaalaha la taxo saasaa nidaam loogu bixiyo waxyaalahaasuu adugu tusbax ayuu ka ganacsan jiray tusbax iyo kuusha ayuu ka ganacsan jiray qola saasay dhaheen wey taay wuxuu yidhahdaa dahabi wuxuu yidhahdaa wuxuu ahaa ninkaa nin daki oo aad u caqli badan laakiin waxa weeye miman lam yanfachum caqluhum wa dadka caqliga iyo maskaxdooda ilaahaysi aysan anficin oo gaalnimo ku riday iyo diin la'aan ayuu ka mid yahay marka nin ninkaasa wuxuu yidhi yuujib wuxuu waajibinaya masalan laakiin hadda uu ka hadlaya isaga keligii ma qabo islan hadda uu ka hadlayo hadda wadaadku keenay shiraasuu keenay keligii ma qabo bilmunaasaba rag kaloo qabo culamada fiicanoo qabaana waa jira yjuusu waxaa banaan buu yidhi an yuujiba inuu waajibiyo alcilma yuujib maxaa la yihahda alkhabaru khabarka inuu waajibiyo alcilma inuu waajibiyaa dhacaysa goorma idaa qaaranahu khabarkii markay la xidhiirsanto sababun sabab iyo calaamado iyo maaa sumado markay la xidhiirsamaan iyo arrimo iyo xaalado kale waa aqbalayna in cilmi waajibiya laga yaabo milu an yuraa waa in la arko e ama mila an yaraa rajulan saasaa maaa kutubta ku qoran mila an yaraa rajulan nusakha kale oo fiican waxaa ku qoran isadan akhdaa badan baa ku jirta waxaan anagu hadda u doorana waxaa weeye inuu xaashiyadan ay saaran tahay inta badan la wada helayo laakiin nusakha kale oo la tacqiijiyey waxaa ku qoran mitl an yaraa rajulan taasaana saxwe taasaa ah, maxaa la yihahdaa yaa saxwe oo dee laba mafcuul bay qaadanaysaa mitl an yaraa rajulan waa inuu nin arko maxaa la yihahdaa mukaraq mukaraq dilaacinaayo oo jeexayo nusakha waxaa ku qoran mumazaq baa ku qoran mumazaq ومزقناهم كل ممزق nin dildilaacinaya yaa ku qoran nusq kale oo maa laba miima halkaana mukaraf waa ku qoran dildilaacinaya oo jeexjeexaya ah, mil an yura in la arka rajula nin waa inuu mil an yaraa inuu arka wey rajula nin buu arkay wey ah, mil an yaraa an yaraa rajulu mil an yaraa an yura hede rajulu ninka in la arka wey mukaraka siyaab hadda markii sidaan hadii lagu wado waxay noqonaya mil an yura in la arka wey rajulu ninka waa in la arko mukarak siyaab marihiis mid dildilaacinaya inuu yahay dharkiisu jeexaya qamiisku jeexaya dharku jeexjeexaya fayajiiu maxaa la yidhaha waa warramahaya wa yukhbiru wuxuuna warramayaa bimowti dhimashada qariibun lahu mid isaga qaraabis aabbahay baa dhintay wiilkaygii baa dhintay hooyada baa dhintay tallahi ogay aabbahay buu leeyay maryuu jecjeexaya waa maxal ciidu isku sayraya markaad aragta nin weyn oo odaya oo waxaa samaynaya hee keligiis weyan waa ku warrame la soco waa khabar waaxid wey laakiin maxaa la socda inuu ooyahayo inuu qaylinayo inuu ilmada duugayo inuu dharka jexjeexayo soo calaamada ma waxaas ha calaamadahaas markay la socdaan nidaam waxa weeye cilmiga cilmigu faa'iidaynaya marka keligiisa maaha wadaadaday yiri baa jira maxaa la yidhahda haddii tusaale ahaan nin baa kugu warramay ordahaya saale maxaa dhacay isu yiri meeshaas uma jeed halkaa qiiqa ka baxaysa uma jeed saa waa fiirsa mise qiiq iyo uuraa ka baxaysa markaasu guri leebel baa gubanaya waana usii ordaya ninkii been kuma taqaana yaqiin baad markiiba baa faa'iidaynaysaa dadkii sii ordayo qiiqi baa kuu muuqda holxi baa kuu muuqda marka waxay leeyihin waxyaalaha noocaas oo kale oo khabar waaxid ahda laakiin calaamaad ay la socdaan Ah, ninkii waxaa kuu yimid eh, dhiigl maaa dhiig ka daadanayo markaasa eh, marka warbuu kuu sheegay markaasuu ku yii waaa lay hebel baa halkaa lagu dilo meydkiis el waa soo qaadato ni baa la gaxooda xalaamaad marka dhiig ninka ka muuqda inuu been sheeg waa dhici karta oo maxaa la yidhahda eh, xibad digaaga intuu soo gorac dhiigga isku soo daadiyay inuu maxaa la yidhahda cabitaan gudan isku koosa daaday waa dhici karta qoriis gudan aad aragtay waxaas waa suurtagal laakiin haddana markaad calaamaadka aragto he inuu cilmi kuu faa'iideeyo ayaa laga yaabaa marka fayajiu waaxidku waa imaanaya waa yukhbir wuxuu waranaya bimowti qariibin lahu qof asiga qaraabadiisa ehelkiisa inuu ka xanuunsanao ka murugoonay ou dhintay ayuu warka ku faa'iidaynaya wa qaala wuxuu yidhi kaashaani kaashaani halkan waxaa annaga hadda noogu qoran wa qaala kaashaani laakiin kutubta waxaa ku qoran qaybo kale wa qaala kaasaani kaashaan iyo kaasaan baa kala duwan shiinka iyo siinka baa kala duwan marka kaashaan waa magaalo ku taalla iiraan oo asbahaan u dhow gobolka asbahaan bay ka tirsan tahay khaasaanna waa iyana iiraan bay ka tirsan tahay waxay u dhowdaha magaalo laya qum magaaladan hadda iiraaniyiinta iyo nimankan raafidadu oo khumeyni ay ka soo jeedaan xawsaadka ugu yaallaan xawsaad annagu moogtahay ahlusuna waljamaca waxaan isticmaalanaa madaaris iyo macaahid iyo baa la isticmaali jiray iyo maraaqid wax magacaasa la isticmaalaa meelaha cilmiga lagu barto magacaasa la isticmala lakin shiicadu waxay isticmaalaan xawsa marka xawsaadka meelahay ugu yaallaan xagga annaga culimmada eh, sheekh iyo imaam iyo annagu isticmaalnana ayagu de magacyo kale isticmaalaan marka hore waxay kasoo bilaabataan waxay kasoo bilaabaan khaarij baa laga soo bilaabaa kabacdi waxaa lagu xijiyaa sidqa kabacdi waxaa lagu xijiyaa iqat bilah kabacdi waxaa lagu xijiyaa iqat islaam kabacdiba waxaa lagu xijiyaa maxaa la yihahdaa aayatullahi baa lagu xijiya kabacdi waxaa la yihahdaa aayatullahi alcudma hawsha maraatib wey sheekh meytadaa isku qas hawsha la kala tag wey hawsha waa la kala wadaa darajaadka isaga kaana qaldina ayib marka maxaa la yihahdaa almuhim meeshaasay ku taalaa labada magalo marka kaasaan iyo kaashaan laba magaalo wey oo kala duwan ninkan marka inuu yahay kaasaani inuu yahay waada wa saxiixu uusan shiim ahayn kutubta qaybo ka mida saasaa ku qoran kaasaani wey laysa bikashaani ayib wadaadkan hadda anaga noo qabtay saaxibulxaashiyada saadani wuxuu yihi nisbatan ilaa kaashaan qaryatun bihiraar min quraasaan hiraar dee waa magaalo ku taalla aad garanaysaan ku taalla afghanistan oo dhinacan iiraan soo xigta magaaladu waxaysan jiray ninkii warwarka ahaa oo hogaamiye kooxeedka ahaa oo shiiciga ahaa muxuu ahaa ismaaciil khan oo aysan jirin taaliban ayaa ka takhalustay marka asagu u cararay iran meelaa soo cararay laakiin waagii iran maxaale taaliban ayaa maxaale kala tuurtay oo kala burburisay de nimanka hogaami kooxeedyada maxaa la yidhi ahmed shaah mascuud markii daba la dilay iyo ninkii la oran jiray cabdirashiid tostam maxaa la shayaadiintii afghanistan ku ciyaara kuwii soomaaliya oo kale ahwatii la kala tuuray marka magaaladaas xiraad marka magaalo macruufo magaalo macruufo marka taas waxoogaa tarjamada mulaxadaas oo ku jirta mulaxada kale wuxuu yidhi وهو أبو محمد بن أحمد المروز الفقيه الشافعي كان مشهورا بالزهد له في المذهب وجوه غريبة جاور بمكة سبع سنين مات سنة محل صدح وقت يكون wadaad kan oo shaafici ah iyo wuxuu isku qalday qaasaaniga oo maxaa la yidhaahdaa daahiri isku qalday qaasaanigan waa daahiri saa daraaddi wuxuu kuri waqaala qaashaani wabnu daa-uud buyi marka qaashaanigan iyo daa-uud ibnu daa-uudka ama waxay arday u ahaayeen daa-uud ibnu caliy ibnu khalaf abu sulaymaan bay arday u ahaayeen marka niman daahiliyaa wey ninkaana waa nin shaaficiya wey xagga sanadka walaalkan shaaficiga wuxuu dhintay saddex boqol soddon iyo maxaa toddobaatan iyo kow kaana wuxuu dhintay kaasaanigana wuxuu dhintay laba boqol iyo siddeetankii sagaashan sana udhaxaysa shuqul wax isku leh iyo wax isu dhow midna ma aho xagga madhabkan ku kala duwan agga waktigana ku kala duwan shuqul isuma leh marka mulaxadadaas waa ku jirtaa ayib marka ninkan waa nin daahiri ninkan waa nin daahiri ninkan shaaficiga ma ah wuxuu yii ibnu daud qaala kaashani wuxuu yii waqaasani sida sacd magaciisana waxaa la yihahda maxamed ibnu isxaaq baa la yihahda magaciisa intaana kaday maxamed ibnu isxaaq baa la yihahda magaciisa maxamed ibnu isxaaq baa la yihahda wuxuu yidhi raggaas waxay dhaheen daahiriyada waxay dhaheen laa yuujibu lcamala camal ma waajibinayo laakiin madhabka labadaa nin hadda ay qabaan daahiriyada ibnu xazm wuu caybsaday wuu raday waa baatil waxna kama jira alkhabar aaxaad wuxuu yidhi yuujib alcilma walcamal aniga daahirina saasaan qabnaa nimankaan warkoodana wa loo joojin maayo nimankaan warkoodana loo joojin maayo laa yujib camal bay nimankamarkaa waa war baatilo sax maa warkan isaga marka war baatil saad leedahay waxaa huwa madhabu raafida soo ma jeedi raafida waray qabaan madhabu raafida ay fadhiyaan wey wadaadadana waa ku qaldameen wey wadaadadana waa ku qaldameen meel bay uga soo dhuumatay inay ka noqdeen in kale anagu ma hayno uma intaas kabacdin ikhtalafu waa iskhilaafeen haawlay kuwan ayaga kuwe weeye maxaa la yihahda qasani iyo ibnu daauud iyo raafido iyo wixii la socdo waa iskhilaafeen iyagaa iskhilaafo ismaan dhaafay masalada isku maan dhaafeen oo mar hadday dhaheen khabaru aaxaad laa yuujib alcamal laguma camalfalay hadday dhaheen e maxaa la yidhahda kabacdina tafaasiir hoose u dhaceen fa minhu waxaa ka mid a man baa ka mid a qaala yidhi waxaa alcaqlu caqliga bini aadamka iyo fahamku yamnacu waa diidahayaa alcamala bihi bilkhabari aaxaad khabar aaxaad in lagu camal falo waxaa weeye ma ogolay dhaheen maxaa la yidhaahdaa caqligu ma caqligaa diidahay oo maxaa dhacay hadda nin baa ku imaanaya wu le saas saasaa dhacay hadhi waxaad aragta inu been ahaa mid ba haddana maalin kale ku saas been bay ahan marka laguma cawlfali karo lama rumayn karayna khabar axad lagumana cawlfali karo saxaabi xadiisku soo wariyay abu hureyra wariyey ma yeelaynayno waa inaan baarno waa inaan baaraan degno waa inaan hoola fiirino waa inaan maxaa la yidhahdaa warkiisa maxkamad geyno alcaqlu caqliga bidan aadamku yamnacu waa diidaya alcamala bihi khabar axad ingu camal falo ma ogoli maynayno wa minhu waxaa ka mid a man qaala yiri alcaqlu caqliga bini aadamku laa yamnacu ma diidaayo waa caqli ma diidaayo qof kuu yimid oo ku yidhi saasaa dhacdo hebel baa dhinta hawshaasaa dhacdo maanta roob baa doxalle ku yidhi oodan been ku aqoon khabarkiisa inaad rumayso oo qof weyna akhlaaq xumo kale been kale aadan ku aqoono caadil ah waxaana caqliga diidaya xagee joogaa caqli ma diidaya dhaheen hawshaa haye ilaa ana sharca bay dhaheen sharciga diintu lam yarid kuma soo aroorin in lagu camal falo bihi asaga in lagu camal kuma soo aroormayo laakiin ma haynay dhaheen ilaahay iyo rasuulkiisa oo na yidhi khabar aaxaad hadduu idin yimaado ku camal fala inaka meesha kadubseen ma ujeedaa caqli uma diidayna caqligu waxay dha hawsha mustaxiil kama dhigay laakiin anagu waxaan sugaynaa daliil ilaahay ka yimi daliil rasuulkiisa ka yimi ma hayno oo na dhahayo qabal axad hadduu inii yimaado la soco ku camalfala ma hayno idin alcaqlu caqli biniaadamkula iyo uma diidayayna mustaxiil kama dhigayo ilaa ana sharca weeye shareecada nebi maxamed alay slam kitaaba wa sunna lam yerid kuma soo aroorin maxaa la bihi bilcamali bihi wey in lagu camal falo kuma soo aroorin weeye kabacdina aayaadbay maabaynu gooyeen taqfuma laysa laka bi cilmi iyo tabicuna ila danna waina danna laa yuqni min xaqi aayaadkaasi maxaa la yihahdaa iyay meelaysan lahayn dhigeen wey meelana waxaa laga hadlaya waxaa weye aayaadka ay ka hadlayaan wax aadan cilmi ku ogeyn imaa yaqiinan waa imaa dannan waxay ka hadlaan aayaadku wax aadan cilmi iyo ah aqoon ulahayn imaa yaqiinan qadciya ama cilmi danniya aadan u haynin waxaa weeye ha ka hadli hana dul istaaga hana maxaa la yihahda hana raaci laakiin markii khabar waaxid kuu yimaado oo qof caadila oodan fisqi ku ogeyn oodan been ku ogeyn oodan dhib ku ogeyn uu kuu yimaado oo kula hebel warkaasaa dhacay hawshaasaa jirtaa waxaa wey de waa maxaa la yihahda waa cilmi wey waana cilmi dan iyaga waa inaad ku camal fasho maxaa la yihahdaa waa waa saxaysaaba sheekh mitaalla keen buu keeni doona uu radin doonaa wuxuu ku yihi fadaliilu daliilku waxaa weeye calaa anahu laa yuujib alcilma khabarka axaad calaa anahu khabar axaad ilanimanba waay so asaga wuxuu kusoo yidhi yuujib alcaqla walaa yuujib alcilmi musoo yidhi sooma ahayn isaga hadalkiisu saasu ah kabacdina waqaala bacdu ahli cilmi yuujib maxaa la yihah tuujib maxaa la yihahda cilmi meeshaas hadda tuujiba intaana hilmaamin hadda xusuustee nusaka qaar baa waxaa ku qoran taktadi nusaka qaar baa waxaa ku qoran taktadi taktadi alakhbaaru weeye alcilma bay keensanaysaa marka tuujib iyo taktadi baa nusaka saasa ku kala qoran ayib wuxuu yidhi marka raggaas saasi waxay waajibinaysaa cilmi ayuu hadda radinaya wuxuu yidhi fadaliilu daliilka xujadu waxaa weeye calaa anahu khabarka axaadka laa yujibu lcilmu insijuu cilmi waajibina waxaa daliila annahu khabarku low kaana hadduu yahay yuujibu lcilma cilmi yaqiina mid waajibinaya hadduu ahaan lahaa lawaqaca waa dhici lahaa aw lawaqaca ila xasala waa dhici lahay waa xasili lahay alcilmu cilmi iyo yaqiin baa xasili lahay bikhabari kulli mukhbirin mid kastoo kuu warrama bikhabari kulli mukhbirin mid kastoo warra khabarkiisa weeye oo miman dad ka mid ah yadaci sheegaan nubuwata nebinimo sheeganayo war nimankii ninele khabar axad cilmi yaqiinu faa'iideynaya ka warrama wadaad garweyn hadduu loo yimaado oo yihaa la socda nebi baana waa la ii waxyooday waana keligiis ma rumaynaysaan mise waa diidaysaa waxay waa diidayna hadda yaqiintii cilmiga ad sheegtana aw marka ah. nin baa kuu yimid maxaa la yidhaha labaatan jira markaasuu yidhi odagaan ma ujeedaa dhacdhacayo makoolada wato garka weyn he sideetan jirka anaa dhalay ay ma rumaynaysaan ma warmayno waa been lawayey diidna <laughs> awowgiisa ku dhaci kara hata maxaa maxaa le yaqiintaad cilmigaa tira faydina aw marka waa aa ceebowdin baa nimankii xujo adag yaa lagu dhuftayo daay leanna marka hore waxaan jirin la yimaadeen waxaan jirin bay la yimaadeen marka waxaa weeye eh, fadaliilu calaa anahu khabarka axadku laa yujibu alcilma waxaa weeye anahu asagu low kaana ama anahu amar yashayn low kaana yuujibu hadduu waajibin laha alcilma cilmi yaqiin hadduu waajibin laha lawaqaca ilaa xasala waa dhici lahaa alcilmu cilmi yaqiinaa dhici lahaa bikhabari kulli mukhbirin mid kastoo warramaya khabarkiisa wey oo miman dad ka mid yadaci sheeganahaya anhu wata nebinimo wey markaasna war baatila wey aw maalan maal buu sheeganhayaa meesha anagata waxaa noogu qana aw macaalan calaa hayri macaalan macaalku waxa bimacnaa rujuuc wey inaad warkii khabarkii ka noqoto wax kale aad u noqoto meel kale ubiya shubato wey saaxibu xaashiyadan sidaa sheegay bimadi lhamsati ay rujuucan fii khabari ilaa hayri aad u noqonayso khabarkiisi warku kuu sheegay intaad ka noqoto baad he cidkaad u noqonaysaa oo macnadu marka maxay noqonaysa hadi saa lagu fasiro nin baa war kuu sheegay keligiisa kabacdi waxaad ogaatay warkii ninkii kuu sheegay inay wax ka soo noqdeen marka tarjuc can khabarihi ilaa hayrihi cid kale warkeed baad u noqonaysa oo warkiisi warkay kuu sheegay waba kama jireen saas saas kuuriye saas ku fasira laakiin nusakh kale waxaa ku qoran oo saxiixa aw maalan maalba wuxuu ku sheegtay calaa hayri cid kaloo maal ku sheegtay nin weyn oo maxaantu yimid wuxuu yidhi hebel baan hanti ku leh maal iyo lacag baan ku leeyahay ma rumaynayna ma leenaha war arrintiisa si maalkiisa maya ma rumaynayna waxaan leenaha markhaati keen diiwaan keen sokeen xujo keen baa la odhanaya haddii marka nin kastoo ninka maal ku sheegto maxaa la yidhahdaa la iska aqbalaayo dad badan baa maal isku sheegan haddii nin mutaan ku qasum leeyahay tollahi war maalka iga qaado marka maal inuu fasiro saxiix saasa nuska kala saasa ku qor aw maalan calaa gayri buu ku sheeg marka waxaa la yidhi warqama haddii waxaa la yidhi nimankan aan cilmiga waajibinaya haddaan anigu ku imaado on ku yidhahdo sheekhow maxaa la kitaab baad iga xadda kitaab baad iga qaadata ma aqbalaysaan xidheen maya ma aqbalayn ina caddayn la keena maaha hadda cilmiga awgalay marka cilmi ma haysaa waa lagu kala tego tay lagu kala tego wuxuu yidhi sheekhu walamaa waqtigii lam yaqac uusan dhicin alcilmi cilmi marka uusan ku dhicin oo ku xaslin bidaalika hawsha ayada oo kii nebinimada sheegtay kii maalka sheegtay ee dalla hawsha ayada waxay ku tusay weye calaa anahu khabarka axaadka laa yuujibu cilmi waajib yaqiin iyo qanci ma waajibinaayo qanci ma waajibinaayo warkaas iska xidhabo nimanka ayaga waa la radiyey ama daliil soomaa alaa ana acala nimankiina caqligaa diidaaya baa hadda la radinaya ila radig waa inii sheegae waa inaad tilaabo qaado weligana hailmaamina weligana waa inaad tilaabo qaado tilabadka waa inaad fahandaan waama daliil soo maaha calaa ana alcaqla laa yamnacu inuusan diidayn min atacabudi in ilahay lagu caabudo min atacabudi ilahay in lagu caabudo bihi bikhabarka in lagu caabudo waxaa weeye fahuwa khawsayn bukeli sooma jeedi huwana waa qoran tahay waa la ohan karaa fahuwana waa la ohan karaa labada waa akrin kartaa waama daliilu calaa ana alcaqla caqligu inuusan diidaynin alى ana alcaqla laa yamnacu isdiya min atacabudi bihi khabarka axaadka in ilahi lagu caabudo caabudi maxaa laga wadaa tacabudka waxa wey inaad ku soonto oo ku salaado oo xaqaanta kutusaayo islaam ku guursado dhiig ku banaysato maxaa la yahay xukm ku rido ood maxkamad aad ku kala xukunto tacabudkaasaa laga hadlaya ay oo maxaa la yahay masle caqadi aad ku sugto taas wey tacabudka laguu sheegayo ay marka caqligu ana alcaqla laa yamnacu min atacabudi bihi waxaa weeye fahuwa anahu asagu ama huwa waxaa weeye anahu asagu idaa jaasa hadday banaanatay annahu amr sharci idaa jaaza hadday banaanaatay atacabudu bada waa in la godo atacabudu maaa l annaga adna looma arkan lakin saas sida sada idaa anahu idaa jaaza hadday banaanatay atacabudu in lagu caabudo ilaahay loogu dhowaado oo axkaan lagu daleelsiiyo bikhabari mufti ninka fadwoonaya khabarkiisa wey wadaad magaalada noo jooga fadwoonaya khabarkiisa ilahay maku caabudayna mise kuma caabudayno masaladaasu saas iyo saas weeyuu yidhi maxaa la yidhi xukun buu riday ilaahay baa loogu loogu dhowaanaya qabaa'il baa lagu kala badbaadinaya wasaan baa lagu guursanaya nasab baa lagu sugaya ti masale noo baaro loo ijtihaaday iyuu noo fadwoodo ah, marka anahu idaa jaasa atacabud ilahay nugu caabudo loogu dhawaado bikhabari mufti ayb iyo washahaadati shaahid waxaa layaha mid markhaati kacay markhaatigiisa kaasna khabara dhiig baa lagu sugaya axkaam baa lagu sugaya furuuj baa lagu sugaya waxaa layaha isagana ha laya ilahay baa loogu dhawaanayo xukun baa ku soconahayo ah, xukun baa ku soconahaya hawshaa marka ka warrama bal haddayba taa bannaan tahay walam yamnac uusan diidin weliba alcaqlu caqliga bini aadankuna uusan diidin minhu hee midkaa asaga tacabudkaas muftiga hadalkiisa ilahay lagu caabudaya shahaatayn uusan maxaadee diidaynin ee jaasa waxaa banaanaatay jaasa waxaa banaanaatay weeye atacabud wey waa kaa xadfata jaasa waxaa banaatay atacabud in lagu caabudo ilahay lagu caabudo bi khabari lmukhbiri mid warramaya khabarka ilahay lagu caabudo khabar waaxid wey mar haddaad ogolaateen muftiga fadwoonayo oo hal wadaad ah ama laba intaa tiradaba waxaad rabtaba dheh iyo mid markhaati kacay oo laba ah ama saddexa ama afar inay been sheegayan ay suurtagal tahay oo isuma heshiiyeen haddaad ogti ogoshiin axkaan in lagu sugo ee hal qof warkuu kuu sheegiyo laba iyaguna waa lamid maxay u kala duwan yihin haadaa mufti waaxid wa haadaa raawi waaxid haadaa maxaa layaha shaahidayni laba markhaati hada maxaa laya raawiyaani maay kala duwan waba uma dhexeeyo qabar iyo qabar weeye axkaan baa lagu sugahaya wax dhigan wa dhexeeya muqtiliin shiraasi wuu raday kuwaas inuu hadda wuxuu rabaa inuu ka jawaabo qoladii tiire alcaqlu laa yamnacu ilaa ana sharca lam yari bihi buu rabaa inuu ka jawaabo ayagana qoladaasuu rabaa inuu ka jawaabo ayagana uu nabar ku dhufto muxuu wadaliilu calaa wujuubi alcamali bihi in lagu camal fal inay waajib tahay waxaa weeye min jihati sharci weliba sharcada in laga helay idinkuna aad tirahda sharcada kuma soo aroorin waxaa weeye oon ku radinaynaa ana asaxaabata radia allahu canhum rajacad way u noqotay saxaabadu ilayhaa ila alaxaad bay u noqotay ilayha ila alaxaad axaadiista axaadka bay u noqotay oo xujo ka baaratay oo ka qiin baartay oo axkaam ku socodsiiyeen wey fi laxkaami axkaamta wey axkaamta oon la kala qaadan wey min baabi tahaara lagasoo laga bilaabo ilaa cidqi la geeyo caqaa'ida waxa weeye siyaasad wax walba waxa weye axkaam saxaabada waxay u noqdeen axaadiista axaadka rajaxuu fi alaxkaam almukhtalifa wey kul abwaab baab kaste baabu nikaax iyo mid ridaac iyo mid jihaad iyo mid salaad iyo mid soon iyo mid sako dhammaaba waqiil baana waan u noqdeen ana ah, saxaabata radi allahu canhu rajacuu waxay u noqdeen weeye ilayha ila axaadiis axaad bay u noqdeen fi ah, axkaami axkaamta shareecada oo dhan awaabtoodan kala qaadeen wey marka axaadiis axkaamna hadda culamada axaadiis axkaam waa kutub gooniha laga qoro culummada islaamku maxaa la yidhaha eh, jaamic kitaabku inuu yahay abwaab badan mu jamcinahaya laakiin axadiiulaxkaamku si goonaaga waa inaad u akrisato ood u fahanto sidaa daraaddeed bay culamada islamka waxay dhahay xadiiulaxkaam hal kitaabo ka mid a hadduu maxaa leeyahay ninka daalibulcilmiga uu xifdiyo oo fahmo oo si fiican u fahmo oo baaric ku noqdo axaadiiulaxkaam iyana maxa shan boqol oo ayadood meelahaasa mujtahid muftiya oo maxaa hore u soconahayo laakiin la soco ayaga kelima wasaa'ishii ku xirnayd oo dhan oo luuqa ah oo tafsiir ah oo maxaa la yidhaahdaa usuul fiqi ah oo fiqi ah oo mustalaxa waxaasoo dhan baa ku xiran manaha laa yugni kitaaba can kitaab walaa yugni fana can fani y farajca waanoo tusaaleyaalba hadda keena taa waa sax arrintiis iyo ka dhimcahu ijmaac bayna maaa la hawsha maaa la gaaraysa farajca marka hadda tusaaleyaalba rabaa inuu kasii daayo iska dhig farajca waa noqday weeye cumar ibn khaaab wuxuu noqday ilaa xadiis xamal buu noqday wey xamal waa miimka in la fadxiyo xadi miimka labada waa in la fadxiyo xamli maaha xamal ibnu malik fii diyat ljaniin buu u noqday wey diyat ljaniin ilmo uu ku jira maxaa la yidhaahdaa islaantii maxaa la yidhaahdaa nabar lagu dhuftay maxaa xala oo saa ku dhintay wey marka xamad ibnu maalik waxaa la baa istaagay oo yidhi nebi maxamed alay sala sla saas sidaas ku xugan fi saxiixayn oo soon bay tahay qisada ku sugan tahay hawshaasu marka maxaa la cumar intay ku dhacay waqtigiisii xadiiska isagu ma haynin waana min caalam saxaabi hadda la soco yuu yidhi war heeda yaa haya masaladaas xukun yaa ka haya xadiis yaa ka haya ninkaana istaago wuxuu yidhi saasaa dhacdo anaga nabi maxamed waa hebel baa hawsh baa loo sheegay Ah, qaala cumar markaas wuxuu yidhi low la nasa haddaanan maqan xaada khabarkaaga xadiiska haddaanan maqan nabi axmed naga warina qisada iyada la qadaynaa waan xukumi lahay bikayri sikaa waxna xukumi lahayn ah, cumar maxaa l ijtihaadkiisi hawsha isagu wuro inuu ku xukumo xadiis nebi maxamed markii saxaabigaasu u sheegay ra'yigiisi taladiisi waa ka noqday aqoontiisi xadiiskuna u noqday wey horta bal midaa qabsada waale haye qiso kale wa rajac waa noqday cusmaan cusmaan bin cafaan radi allahu canhu wuu noqday weeye asna fi sugnaa deganaashada weeye fi sugnaa almar'a maxaa la yidhahdaa mutawafa canha haweeneeda laga dhintay oo ninkii ka dhintay weeye ilaa xadiidi furayca bintu maalik ayuu unoq furayca bintu maalik abi saciid alkhudri walaashii wey ayuu u noqday weeye qisadeedu u noqday oo maxay qisadeedu nebi maxamed alay slam waktigiisiibaa ninkeediibaas maxaa la yidhaha addoommo u lahaa ayaa ka fakadeen intay isku dhaceen isku xanaaqeen addoommadii iyay ka fakadeen alfaalis buu yidhi meel buu uga daba tegey niman badan bay hada addoommaa xoog badan waa isugu tageen waa dileen saxaabigii kabacdi khabarkiisii geeridii baa la ogaaday meydkii meel yaalla la ogaaday islaanta baa khabarkii soo gaaray nebi axmed u tagtay alayh isalaatu wasalaam gabadhii fureyca waxay ti nebi axmedo guriga aan deganaa nebi axmed hanti ninkaygii waa geeriyo waa la dilay wax hanti igumuusa tegin guriga isagu ma laha waxba mahaya maxaan sameeya nebigu alay slam wuxuu yidhi guriga isaga isaga cida tirso masalada marka waa masale cawisa dhinac marka laga fiiriyo leanna cawise waxay ku tahay gabadha nebi axmed ala sl uu yiri guriga iska jir ninku guriga ugama tegino guriga ma lahayn hanti ay ku cida tirsatana ugama tegin cid biilaysana ma jirin gabadhiina gurigi joog baa la yiri wadaatadu marka waxay deentaa waxay macnaheedu tahay gabadha xaaladda si kale in loo xaliyey guri way ku cida tirsatay sax laakiin xaaladda si kale in loo xaliyo qaraaba iyo mooyisi hawl kale si kale loo xaliyey goonaysaa guri ku joogto laakiin gabadha hadduu ninku guriga nin ka dhinto gabadhiina guriga ay joogto qofkii dumarka ay joogto kile aysan haysan oo bishu markay dhimaato qof in lagu jabsanahayo maxaan dhahayna gabadhan guriga joog baan dhahayna haddaan cid xalisan la helinin hee gabadhaas waa inay guriga isaga tagto qaraabadeeda iyo ehelkeeda iyo meesha kale aadi karto safarba ha noqoto xataaye e hadday maxaa leeyahay muqdisho ay fadhido oo guryo muqdisho ay deganayd ninkiina la oobsaday wax uga teganaysan cid kaloo kiro ka bixinaysa intay cidda ka baxaysana aysan jirin reerkoodii iyo meesha waddankoodii gobollada inay u cararto tay ku qasbanaanaysaa qasbanaysaa oo taabamacna waxay la mid tahay haddii dagaal iyo xarbi iyo colaad ay timaadaba hadda iyadu ciddo tirsanaysa hadday colaad iyo xag yimaado soo carari mayso waa cararaysaa daadad iyo colaad iyo balaay hadday tooto say u carari lahayd oo kale weyne guribaa laga qufulanaya wax cuntada ma hayso marka waa inay qaraabada iyo ehelkiidu cararto marka taasaa cusmaan la weydiiyey cusmaan taasaa la weydiiyey gabadhaanu maxaa la yaraa weydiye waa gabadhaasaa cilmi haysa uu u yeeray asagoo maxa amiirulmuminiin oo qaadi ah oo u sheegtay kabacdina maxaa la yaraa ra'yigiisi waa ka noqday weeye asaasuna hawsh ku socodsiyo waa qiso kale ayaduna oo saxiixa qisa saddexaad wa kaana caliyu karama allahu wajh saas ayay qoran karama allahu wajh radi allahu canhu waa ka fiican radia lahu canhu lannahu laqad radia lahu can ilmu'mina taxta shajara ah, waxaa weeye radia allahu canhu in mu'miniinta la yidhaahdo axaadiista iyo sunnada ijmaaca muslimiinta wey laakiin karama allah weji waa hadal ay shiica gadaalka keeneen wey ah, taa marka warkaan isaga waxba kama jiro marka karama allah weja warkaas m ilahay wejigiisa ha karaamay yarjicu wuxuu u noqon jiray ilaa akhbaari aaad akhbaarta aaxaadka u noqon jiray wey wayastadhiru weliba wuxuuna ku xoojin jiray yastahir ah, ahiirku manaa ahirku maaa waa nasiir wey ku xoojin wey wayastatir wuxuu ku xoojin jiray fiiha akhbaarta wuxuu ku xoojin jiray wey bilyamiini dhaarow inuu dhaarsado oo markii saxaabi xadiis u oogay ilah baan kuu dhaarshay xadiiska bani cabda ka maql mise hor baan ka maql nabi maxamed baan ka maqlay wayastatir wuxuu ku xoojin jiray fiiha fi akhbaar bilyamiin dhaarow waqaala wuxuuna oran jira waqaala wuxuuna yidhi idaa xadatanii axadun qof hadduu iiga warramo can rasuuli lahi rasulka ilah hadii qof iiga warramo axlabtu waan dhaarin jiray waan dhaarin jiray waxaan jiray ilahay baan kuu dhaarshay xadiiska maadaa nabi maxamed ka maqlay sidaasaan oran jiray فإidaa xalafa hadduu ii dhaarto إidaa xalafa lii hadduu ii dhaarto صadaqtu waan rumayn jiray saxaabi haddaan saan dhaarto ii dhaarto oo u rumayn jiray wy daayib marka inuu tuhmaayo male waa min baabi takiid wey min baabi takiid hadda waa iska banaanta wax dhiga male ilaa abaabakar buy abaabakar maya asaga abubakar lama dhaari karo waa yeelkii wey waa laga carara asigo ilaa abubakar buy waxadaanii wuuna ii warramay waa ii sheegayo xadiis bu ii wariye abubakr abubakr xadiis bu ii warramay bu xadiis iyo sunan baan ka qaatay bu yidhi wa sadaqa abubakr abubakrna run buu sheegay lana dhaarin mahayo waana anaa ku dhaaran inuu sheegayo markaasa ah, shiica waxay ku leeyihiin he ale war nacnaca iyo meeladiba ma lana wal shiica sheekhu day shiiciya anna waxba isugu joogna shiica meelaan isugu tagno ma hayno weeye laakiin meelaan isugu tagno hadii la helo in birta laga caslo birtan laga caslo tawrada in gududato wa sadqa wakami wa rajaca waa noqday buu yidhi sidoo kale ibnu cumar baa noqday iyana qiso kale iyana saxiixa wey ibnu cumar dayib waa noqday ilaa khabari raafic ibnu khadiij buu noqday weeye fi lmukhaabarati beecaas mukhaabarada la yidhaahdo oo dhulka iyo warowsigiisa oo ku saabsan kutub waad garanaysaa fiqigay ku qorantay waqti aniguma haye ayuu u noqday asagoo cabdullahi bin cumar muddo ku dhaqmaayey iyo khadiij raafi bin khadiij jooga wuxuu yidhi war aniga adeeraday baa ii sheegay nin dhalinyaro adeeraday baa ii sheegay nebi axmed hawshaa inuu naahiyey maxay tahay ibn cumar oo hawshaa hayso markaasuu yidhi nuwallihi maa tawallayt saad noogu sheegtay weeye maca salaam waana kala noqona anagu isaga tegow markaasuu cabdullahi bin cumar wuxuu ohan jiray hawl aan muddo kusoo dhaqmaayey iyo raafic ii sheegay anuna waan ka cararay marka hawshu ku dhaqmaayey beec iyo ganacsigii oo weliba asalku beex u ahaa inay tahay xalaal ay tahay ayuu wuxuu uga noqday wey khabarkaas axaadkood nusha uga noqday isagatooo ka cararay nahyigana ugu qaatay wey warajacat aaabatu saxaabadu way u noqdeen qiso kale oo kasii daran wey warajacat asaxaaba saxaabada rajacad iyo rajaca waa maxaa la yihahdaa iyo rajacu inta waa banaan tahay wey ile maxaa la yihahda faacilka ayaa jamca oo la soco warajacat saxaabatu waa u noqdeen weeye hadhii saxaabadu makujooma dumar bay ahaayeen hadhii ajnabiyi weliga kaa wasbixo warajacat saxaaba u noqdeen ilaa xadiisa caaisha radi allahu canha bay u noqdeen weeye fi liltiqaa'i alkhitaanayn labada gudni markay kulmaan labada isqaabto macnaha galmadii markay dhacdo biyobayaysan imaane hee shahwayaysan imaane in la qubaysanayo soomaanan soo marin siiba caaisha loogu noqday abuu muusa alashcari baa loo diray markii la isqabtay maxaa laya u tag hooyo soo weydee abuu muusa alashcari xoogaa meeluu marmaray wixii masalan ugu taagan wallahi xaaladu si hooya xaaladu waxay tahay waxay war waxaad hooyadaa weydiinla weydii marow soco axkaamta hooyadaa weydiinla weydii markaasu saasaan isku hayn anagoo saxaaba waxay tahay hawshaa nebi maxamed iyo dumarkiisii annaga naga dhexdhii jiray waa la qobaysan jira qobays waa waajib horta qobays lagu kala tegayo hay filtiqay ikhtaanay maanaa culamada islaamku markay ka hadlayan nebi maxamed inuu guurka badiyo la soco xikamka ku jira oo khasaa'ista nebi maxamed alay sl inuu guurka la badiyo waxaa ka mid ahee dumarkaa badan oo guursaday axkaam badan oo naga qarsoomi lahayn mid walba inay odda ka soo qaado ma guurka nabi maxamed inuu yahay guur maxaa la yidhahdaa hee iska guursa ma aho ah, ma aha hawsha saas ee eh, waxaa weeye xikmad iyo axkaam iyo tashriic baa ku jiro ah, iyo xiriir hawla waaweyn baa ku jiro fadalla wuxuu kutusaa hadalkaa asaga ah oo saxaabada ay noqdeen caaisho u noqdeen calaa wujuubi alcamali bihi lagu camal falay maxay ku noqdeen haddaan lagu camal falay khabarka caaisho keligeed laga wariya haddaan lagu camal falay oo saxaaba lagu kala baxay oo axkaam lagu ratibay maxaa loogu noqday wey shilaasimanka waa caysada maanta meel adag ayuu uga soo haray wey ayb fasl marka hawshaa wuusuu sheegay shiraasi bin kadhimcaan nimankaas marka waxaa kama jira fasl inaa yartaan ku daro kitaab waa socday wuxuu yidhi dhibna male walaa farqa kala qaadid ma jirta buu yidhi bayna an yarwiyahu khabarkii inuu wariyo waaxidun aw isnayn marka lagu leeyahay khabar ulaaxaad inuu hal qof kuu wariyo iyo laba inay kuu wariso saddex inay ku wariso kala qaadid ma jirto laba saxaabi hal saxaabi waxay ku warin waa isku mid wey walaa farqa kala qaadid iyo ka duwanaan ma jirto bayna an yarwiyahu khabar ulaaxaadkii inuu wariyo waaxidun aw isnayn inuu wariyo wey وqاaل aبوcلي الjubaئي mctaزiلigi weeye laa يqبل la أqبali mahayo xatىa yrwiyh qabrka intay ka wariyaan isناaن can isنayn waa inay laba saxaabinaba ka wariyaan ayagana laba taabicuna ka wariyaan laba atbaac tabiina ka wariyaan labadaba saasuu wado laba laba wax ka yar ma yeelayna warkaasuu la soo istaagay marka isaga ayuu la soo istaagay lakin lagama yeeli ayib laa yuqbalu lama aqbala khabar aaad laa yuqbalu khabar aaad lama aqbala xataa yarwiyahu intay khabar aaad kaga warinayaan isnaani laba intay ka wariyan can isnayn ka warinayaan shiraas wuxuu ku yidhi wa hada khaطa'un waa gafi waxna kama jiraan wey lannahu maxaa dhacay liannahu khabar axaadku ikhbaarun waa waran wey can xukmin sharciyin baa laga warramaya horta xukunka sharcigaana waxaa weeye saxaabiga wariyey iyo cidduu u wariyey xukunkiisa waa ku wada jiraan wey haddaad tirahda waa waajib ila maxaa layihahda ninku xaaskiisa hadduu inta utago usan maxaa la yidhaahdaa inuu ka qabayso waa waajib inaad tirahdo asagana waa ku waajibaysa inuu ku camal falo aniga way gu waajibaysaa howl asaga khaas ku amaha waa waxa weye ummaddo dhan bay wada yaala waa khabar caama wey la soco marka muxuu ka faa'iidayaa saxaabiga marka hawshaa warinaya muxuu ka faa'iidaya waxuu ka faa'iidaya ma jiro ah, asaga dan gooni ugu jirta haweenaydii tiri maxaa la yidhahdaa anoo nafaqaysan baa lay guriga joog waa khabar caamay ka warantay ayadana waa qabsatay waddankana waa u taallaan marka waxaa la yidhahdaa labalaba wax macnaa mari wahada khata bu fihi liannahu khabarku axaadku ikhbaaru weeye can xukmin sharciyin horta laga warramayaa fajaasa waa banaanaaday qabuuluhu in la aqbalo waa banaanaatay min waaxidin hal mid in laga aqbalo hal qof in laga aqbalo xukunka sharciga waa banaan tahay weeye kalfudya sida fudwadoo kale oo sheekh shaafici hadduu fudwado ma aqbalaysaan baa lii ha aqbalaynaa dhe batala niqaash baa lii marka abu hureyra hadduu waxa yidhaha xadiis nabi maxamed baa ii sheegay maxaad ku diidaysaa wo haddaad shaafici baadu aqbalaysa khabarkiisa hee hadduu abu xasan ashcari tusaalahan ninka waa muctazili hore sheekha abu xasan ashcari marka haddii maxaa l maa l abu xasan ashcari war kuu sheego ma aqbalaysa ha waa aqbalayaa weeye isagu waa sheekh xasan ashcari baa yaray marka hadduu ashcari ku yahay sheekh masaladaadu ma aqbalaysa waa aqbalaya hadda maxaad faa'iiday baa marka saxaabigu warkuu sheegana waxaa weli diin baa lagu dhisay axkaam baa lagu dhisay waa xukun sharci waa la qaadanaya waa lagu kala tegay hada wabillahi tawfiiq sala allah wasalam calaa nabiyina maxamed wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin